بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب المسابقة والمناضلة كتاب المسابقة هذا كان كتاب المسابقة ترتنكي iyo baratankii waxa weeye fardaha iyo wixii la halmaada lagu baratamayey walmunaadalati iyo toogdhisadkii lagu toogdhisanayey waxa weeye leebabka iyo wixii la halmaada almusaabaqa halka waxaa loo jeedaa cala alkhayl fardaha in lagu tartamo iyo wixii la halmaada almunaadalana waxaa loo jeedaa cala asihaam leebabka in jobdhisidkooda lagu tartamo waxaa la yidhaahdaa musaabaqada kaga fillayd oo ka kaafinaysay inuu isticmaalo munaadaba maxaa yale musaabaqadu waxay noqon kartaa lagu tartamo fardaha iyo lagu tartamo waxaa weeye togdhisadka ama toogta marka eh, siduu ilahayba qur-aanka inoogu sheegay eh, innaa dahabnaa nastabiqu nastabiqudan waxaynu macnaa nantadilu bisihaam sida fasiray yacni waxaan ku tartamaynay leebab tuuritaankood laakiin mualifku kala qaaday oo musaabaqadii iyo munaaadaradii laba musalaxoo kala duwan oo midba uu isticmaalay macno ayuu isticmaalay walaa mushaaxata fi isilaax baabkan almusaabaqa wاlmunaadala waxaa la dhahaa imaam shaafici loogama horreynin inuu baabeeyo qof ugu horreeyey jiro suu u sheegay wuxuu yidhi humaa musaabaqadii iyo munaadaladii sunnatun sunno weeye wayaxilu waxaa bannaan akhdu ciwadin in xoolo lagu kala qaato calayhimaa musaabaqadii munaadaladii waay munaadalada iyo musaabaqadu xukunkoodu waa sunno waa masnuun bilijmac culamadu waa isku waafaqsan yahay arrinkaas maadaama maqsuudkoodu yahay in jihaadkiihe loogu diyaargaroobo ataahub liljihaad jihaadkii waa loogu diyaargaroobaya maxaa yeelay fardahana waa lagu dagaalamaa leebabkana waa lagu dagaalamaa waaya ilahina wuxuu uhi subxaanaه wa tacaala waacidduu lahum ma staطactum min quwa yani gaaladii waxaad u diyaarisaa waxaad kari kartaan oo awood ah nabigana calayhi الsalaaةu wasalaam awoodda wuxuu ku fasiray toog alaa ina alquwata arami alaa ina alquwata arami buu nabig alayh salaam awooddu iyo xooggu waxa weeye toogta iyo tuuridda rawaahu muslim nabiga sidoo kale calayhi الsalaaةu wasalaam siduu bukhaari soo saaray wuxuu ku soo baxay qolo qabiilka ree aslam ah oo markaa leebab tuuraya markaasaa wuxuu ku yidhi irmuu bani ismaaciil faina abaakum kaana raamiya reer bani ismaaciilow tuura leebabka aabbihiin ismaaciil wuxuu ahaa mid raami ahoo toogta ku dheereeya ku xildheer anas radi allahu tacaala canhu khaadimu rasuli lah sal slam wuxuu idhi hashii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ee dhihi jiray cadba kaanat laa tusbaq lagama hormari jirin bui way dheerayn jirta lagama dheerayn jirin dabeetana nin acraabi ah ayaa la yimid buu ihi qaalin dabeetana wuu ka hormaray uu ka dheereeyey hashii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam dabeetana taasaa waxay dhibtay muslimiintii dabeetana nebigu wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam ina xaqan calى اllah an laa yarfac shaya min hadihi dunya ilaa wadacah ilaahay waxaa xaq ku ah in uusan shay adduunyada ka mida kor u qaadin ilaa hoos buu dhigaa yani waa sunna ilaahiya waa sunna kowniya ilahi subxana wa tacala wax walba addunyada kor u kaca inuu ilahay duleeyo hoosu dhigo waaya waxaa kaloo nabigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam laa sabqa ila fii kufin aw xaafirin aw naslin akhrajahu tirmidiy yani laguma kala qaadan kara abaalmarin waxaan ahayn wax u saaxiib ah cag ama qoob ama caarad yacni waa fardihii iyo geelii iyo waxaa weeye warmihii iyo wixii la halmaado marka musaabaqadaasi waxay sunno u tahay ragga muslimiinta ee dagaalka yani macduur ku ahayn yani jihaadka aan dawi acdaar ka mid ahayn dadkii loo cudurdaara jihaadka waxaa kaa baxay dumarkii dumarka ayaga waxa weeye looma jidaynin inay ku tartamaan waxyaabahaan soo sheegnay maadaama jihaadkii baysan gelayn laakiin haddii bilaa ciwad wax lacag ay isu kala qaadeen dhib male way geli karaan tartankaas waaya haddii laakiin biniyat iljihaad aan lagu tartamayn fardihii iyo eh, leebabkii oo dee yani lagu tartamaya un min baab اfurusiya sida maantaba de lagu tartamo maanta waa lagu tartamaa yani min baab اcaadaat dhaqan bay iska noqota dhaqan bay iska noqota iyo sharaf iyo ammaan iyo magaca iyo waxyaaba kala soo galay markaa min baab mubaaxaat bay soo gelaysaa ma aha cibaada markaa ma noqonayso sunana ma noqonayso waa mubaaxa hadii laakiin riya iyo subca soo gasho la shakir xaaraan noqonayso adii qasadkii iyo maqsuudku yahay shay muxaram ah markaa xaaraan bay noqonaysa alwasail laha axkaam almaqasid waayahay xoolo waa kala qaadan karaa calayhimaa waa waxay u laabanaysaa musaabaqadii munaadaladii xoolihii waa lagu kala qaadan karaa targiiba lilisticdaadi liljihaad iyadoo la istargiibinayo markaa in jihaadkii loo diyaar garoobo waaya xadiidkii aan soo sheegnay baa ah laa sabaqa ilaa fii khufin aw xaafirin aw naslin humaa musaabaqadii iyo munaadaladii sunnatun sunno weeye wayaxilu waxaa bannaan akhdu ciwadin xoole in lagu kala qaato calayhimaa cala almusaabaqati walmunaadalati labadaa in xoole lagu kala qaataa bannaan wa tasixu way asaxaysa almunaadalatu togdhisadkii calaa sihaamin leebab in lagu togdhisto oo lagu tartamo wakadaa saasoo kale masaariiqa waramaha yaryar warimaaxin iyo warmihii caadiga ahaa waramyin iyo tuurid biaxjaari dhagaxyaan la tuuro wamanjaniiqin waramyin tuurid bimanjaniiqin manjaniiq lagu tuuro wa kulli naaficin iyo wax walba oo wax taraya fi lxarbi dagaalkii in markaa lagu toogdhisto cala madhabi muctaba haddaan qaba laa calaa kurati sawlajaanin waxa weeye sawlajaan kubaddii maya wa bunduqin iyo dhoobadii waxa weye la tuuraya ama dhagaxii kubadda ahay la tuuray wa sibaaxatin dabaashi wa shidranjin shaxdi wa khaatamin iyo fargalki wa wuquufin istaagii calaa rijli lug lagu wa macrifati maa fii yadihi iyo gacantiisa waxa ku sugan in la garto waaya halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa waxyaabihii lagu toogdhisanayay waxaa shardi ah waxaas inuu yahay cudata lilxarb yani agabkii ama alabkii dagaalka lagu gelay inuu ahaado ayaa hari ah yani wax lagu anfacaya dagaalka somaliku agga dambe ka sheega kullu naaficin ilxarb min baabi cafi alcaam cala alkhaas weya marka waxyaabahaas waxaa soo gelaya o leebabkii ina leebki waa lagu dagaalami jiray waagii hore sidoo kale warmaha yaryar iyo warmaha caadiga ah iyo mazaariiq waa jamcu waxa weeye misraaq misraaqna waa waranka yarka ah rimaaxna waa rimihii caadiga ah min baabi caطfi اlcaam calى اlkhaas ilan rimaax haddii la dhaho waxaa soo isgelaya masaariqdii dhagaxyadii ama gacanta ha lagu tuuro ama waraf ha lagu tuuro manjaniiqii in manjaniiq lagu tuuro dhagaxii waaya manjaniiqan horaan usoo sheegnay iyo wax walba oo dagaalkii qofkii ku anfacaya waaya ayaa markaa lagu tartami karaa marka kulli naaficin fi اlxarb waxaa soo isgelaya hubka maanta lagu dagaalamo waryaha noocyadoo kala duwan bastoolada laga bilaabo ilaa madaafiicda laga gaadho ilaa madaaficda he laga gaadho iyo qoryihii intaa udhaxeeyey ee anwaacdiis kala duwanaa anwaacdii maxaan ku dhahay aslaxadii rashaashka ahaa iyo qoryihii waxawey kala duwanaa ayaa lagu toog dhisan karaa kuwaasana maanta dagaalka inoo anfacaya leebabka iyo maanta warmahaas waxa weeye dagaalka loomaba isticmaalo maanta hubkaa kala duwan baa loo isticmaalaa intaas waa intay ku banaanayd munaadaradii ila munaadaradii al ku bilaabay almusaabaana dibbuu ka sheegi doonaa almusaabaqa dibbuu ka sheegi doonaa mualifku waxaa eh, aan lagu tartami karin oo togdhisad aan loo isticmaali karin kuratu sawlajaan kubaddan waxa weeye usha lagu tuuro sawlajaan horta waa ul waxa weeye soo godan ayaa sawlajaan la yidhaahdaa ilaa yomina hada waa la isticmaalaa waa lagu tartamaa lucbat waxay dhahaan asawlajani walkura laba kooxood isu qaybiyaan bay farda ayagoo saaran ayay kubaddi ku tuuraan ushaas guda marka taas waxa weeye eh, tartan ma gasho oo laguma kala qaadan karo waxa weeye ciwad laakiin haddii si cada loo ciyaaraya bilaa ciwad way bannaanta bunduq bunduqna waxa wey waa dhoobo eh, sida kubaddoo kale ah ama dhagax sida kubaddoo kale ah oo la tuurayo oo waxa weeye god meeshaas kalea lagu tuuray sida fataatirta godka lagu tuurayo o kale ayaa lagu tuuraya marka kaasna waxa wey laguma tartami karo oo lacag laguma kala qaadan karo tartan caadi hadduu yahay oo lacag lagu kala qaadayn wax dhibaa male dabaashi sidoo kale waxa wey ayda lacag laguma kala qaadan karo shidranj bahasha shaxda ee la isticmaalo khaatam waa fargalka fargalka macnaha waxa loo isticmaalaya in eh, yani meel la geliyo si deg deg ah meel lagu tuuroo la geliyo tusaalaha wuquuf calaa rijli in lagu tartamo maalan hal lug in lagu istaago macrifatu maa fiyadi gacantaada waa ku jira maaa gacantada ku jira sheeg tire isdheer baa ku jirta ma tire isleeg baa ku jirta iyo anwacda kala duwan ee ciyaaraha sida in lagu tartamo orodka orodka almusaabaqa cala alaqdaam orodka weyaan lugaha lagu tartamaya doomaha iyo wixii la halmaado waxaas ma soo gelayo maxaa leey arrimahaas o dhan dagaalka ma anfacaya laakiin maanta dagaalka maxaa anfacaya gawarida gaashaaman ee dagaalka sida maalan kaaraha iyo waxaa weeye baabuurta dee ciidanka ay isticmaalaan ee dagaalku isticmaalaan iyo in lagu tartamo mootooyinka oo kale in lagu tartamo maaa mootada dagaalka loo adeegsadaa sidoo kale diyaaradaha de miigga iyo diyaaradaha dagaalka saasoo kale in lagu tartamo way soo gelaysaa maxaa yaele wax kastoo dagaalka nagu anfacayo waan adeegsan karnaa ويحل waa xلaaل أkذ ciوaضin xoole in lagu kala قaato عalayهima musaaبaqadii munaaضaradii وtaصxu ka ansaxaysa almunaaضalaةu munaaضaladu ka ansaxaysa calىa sihaamin leebab وkada saas kale masaariqi waramo yaryar warimaaxni waramadii caadiga ah waramyi tuurid بأxjaarin dhagaxyaan la tuuro وmanjaniiqin iyo manjaniiqii waa aaladii lagu tuuriya dhagaxa dhagax ololey waa meeshii madficu ku jiraa waagii hore وakulli naaficin iyo wax walbo dheefle oo wax tar u leh fi lxarbi dagaalkii calmata muctaba haddaan qabanno laa calaa kurati sawlajaanin waxa weeye kubaddii ushii godnayd maya wa bunduqin waxa weeye e, dhoobadii in lagu tuuro god maya wa sibaaxatin iyo dabaashi wa shitranjin wa khaatamin iyo fargalkii wquufin istaagi calaa rijlin lug lagu istaaga lagu tartamo waa macrifati maa fi yadihi ee waxa ku jira la garto in lagu tartamo intaa xoolo lagu kala qaadan kari maayo ma bannaan in xoolo lagu kala qaato watasixu way ansaxaysaa almusaabaqatu tartanki lagu tartamaya calaa khaylin fardo wakadaa saasoo kale waxaa lagu kala qaadan ku ansaxaysaa musaabaqadii fiilun maroodigii wabaqlun baqashi waximaarun dameerkii filadani muctimadan qabanno laa tayrun shimbirihi maya وصراaع lgdnkii maya فiلaصح معtم hadaan abano waay halkan wuxuu ku tilmaamaya musaabaqadii waxay ku asaxaysay wuxuu yidhi musaabaqadu waxay ku asaxaysaa fardihii fardihii waa lagu tartami karaa waaya laa sabaqa ilaa fii khufin aw xaafir bu nebi uri alay sl slam yacani xoolo laguma kala qaadan karo sabaq tartankii ma halkan bacdaba hadii la kordhigo waxa wey xoolihii dee lagu kala qaadanaya tartanka ayaa sabaq la yidhahda sabqina waa horumarid taqadum weyaan marka laa sabaqa xoolo lagu kala qaadan maayo oo ma bannaan in xool lagu kala qaato ilaa fii khufin ay dii khufin wax khuf u saaxiib ah khufku waxa weeye waa cagta geela iyo cagta maroodiga cagta ballaadhan baa lahaa khuf waay marka maroodigi waxaa soo gelaya geel iyo maroodiga waa soo gelaya aw xaafirna oo wax kastoo qoob leh marka waxaa soo gelaya ee fardihii baqashii dameerihii waxaasoo dhan baa soo gelaya geeli marka mualif halkan muuna sheegin laakiin fardihii wuu sheegay maroodigana wuu sheegay labadaas yani maroodigi wuxuu soo gelaya qofki khayl iyo baql baqashin wuu sheegay dameer inuu shegay saddexaan waxay soo gelayaan xaafirki laakiin geeli muuna sheegin saa darteed mualif inuu sheegaa bay ahayd balin sababto dib u ka tilmaami doonaa asaga laftirkiisa wuxuu dhihi doonaa xagga dambe wuxuu ka dhihi doonaa wasabqu ibilin bikatifin geela waxaa weeye horumarkiisu waxa weeyaan bikatifin garabka marka inuu sheegaa oo halka ku sheegaa bay uu dhaho watasixu musaabaqatu calaa khaylin wa iblin wa kada fiilun saasuu dhahaa bay maxaa yeelay ku dagaalami jirta geela siday ugu dagaalamaan iyo geelin ugu dagaalami jirta waayo xadiidkana de laga dheehanayaa oo maadaama xadidku uu sheegay geela cagtiisa kuf la dhaha watasixu way asaxaysaa almusaabaqatu musaabaqadii in lagu tartamo calaa khaylin fardii wakada saas kale fiilun maroodii wa baqlun baqashii wa ximaaru dameerkii filadar muctamad aan qabano laa calaa ayrin shimbirihi maya laa ayrun ay laa calaa ayrin shimbirihi maya wasiraacan iyo lagtanki filasax shimbiraha laguma tartami karo waaba hore shimbiraha waxa loo isticmaali jiray eh, inay fariinta ay ku qaadaan warqad dabeetana afka intay ku qaadaan shimbirahaasi ay gaadhsiiyaan meel fog waa alxamaam azaajil wixii loo dhihi jiray marka taa laguma tartami karo maadaama yani aalaat alqitaal aysan soo gelaynin baahida loo qabana iska koobanta lagdankiina waa saasoo kale saraaci maxaa yaele aalaadkii qitaal ma aha inta badan dagaalku kuma dhaco lagdan aalaad baa lagu dagaalama marka lagdankii iyo saraaci waxaa laguma tartan ciwad laguma kala qaadan karo laakiin biduuna ciwad waa la lagdami karaa biduuna ciwad waa la lagdami karaa laakiin khilaaf alasax wuxuu leeyahay shimbirihii iyo saraaci labadaba xoolo waa lagu kala qaadan karaa shimbirahana waa loo bahan yahay dagaalka akhbaartii bay gaadsiinayeen dadkii lgdankana nabig ala slam wuxuu la legdamay rukaana oo uu ari kula yani heshiiyey si abu daawuud maraasishiisu ku soo saaray dabeetana nabig ala slam uu ka badiyey rukaana nin xoog badanna u ahaa ari fara badan oo ka qaatay laakiin taa waxaa lagaga jawaabay nabiga calayhi salaam rukaana wuxuu ola tartamay maadaama uu xoog isbidayey suu awooddiisu u tusiyo midda kale u cibro qaata nabiga awooddiisa inaysan caadi ahayn calayhi salaatu wasalaam marka markii uu nabigu ka badiyey wuxuu gartay in awoodda nabig alay sl awood caadi aysan ahayn sidaas kusoo islaamay dabeetna nabig argiis wuu u marka wuxuu ahaa tartan bilaa cawad ah xaqiiq ahaan waaya walahar muctamad waxa weeye ana ay caqda almusaabaqati wاlmunaadalati musaabaqadiiyo munaadalada caqdigoodu laazimun waa caqdi laazim ah laa jaa-izun caqdi bannaan oo furan ma aha falaysa ooma bannaana liaxadiha midkood fasqu inuu fasakow ka baxo walaa tarku lcamali shaqadii inuu ka tago qabla shuruuc intuusan gudagelin ka hor wabacdahu iyo markuu gudogalay kadib walaa ziyaadaةn inuu ziyaadiyo wanaqsun naqsun inuu ka jaro oo wax ka dhimo fiihi ay fi lcamali shaqadii walaa fii maalin iyo xoolihii toona waaga halkan malifku wuxuu ku tilmaamaya musaabaqadii munaadaladu labadaba inay yihiin caqdi laazim ah laazim min aطarafayn ile cuquud oo kaan soo tilmaanay inay u qaybsamaan saddex laazim min arafayn jaaizu min arafayn laazimu min raf wajaaizu min raf marka caqdigani wuxuu ka mid yahay cuquudda laazimka ah min arafayn sida beecii iyo oo kale wayaa buu waaya jaaiz ma aha caqdi jaaiz qofku markuu doonu ka bixi karo ma aha wacalaa haada midkood ma fasakhi karo midkood labadii qof ay tartamaysay mar hadday tartan ku heshiiyaan waxaa weeye ma fasakhi karo midkood shaqadiina kama tegi karo intuuna gudagelin camalka ka hor iyo markuu camal gudagalay kadib shaqadii kama tegi karo iyo tartankii waa han cuquudi laazima cuquudda laazimka ah shanigeeda noocaas mar haddii aad guda gasho mar haddaad caqdigi gasho ma fasakhi kartid waaya ina ceebi soo baxda mooyaane maalan ciwadkii midkood uu dhigay baa soo caddaatay inuu maciib yahay markaa qofkii khiyaar u faski u leehay sidoo kale camalkii lamana kordhin karo lamana nusqaamin karo camalkii maxaan ku dhahay lagu heshiiyey ee tartanka ah lamana badin karo lamana nusqaamin karo mar hadduu heshiisku qaab mucayana ku dhaco qaabka lama bedeli karo maadaama caqdigi ku dhacay ilaa inay caqdigii hore isfasakhaan oo ay caqdi cusub galaan mooyaane wاlأdhر muctamad waxa weeye ana caqdahumaa munadala iyo musaabaqa caqdigooda laazim inuu laazim yahay laa jaaئizun mid jaaئis uusan ahayn falaysa liaxadima midkooda ma banaano fasku caqdiga inuu fasakho walaa tarku lcamali shaqadii inuu ka tago qabla shuruuc intuuna gudagelin ka hor wa bacdahu markuu gudagelay kadib walaa ziyaadatun inuu ziyaadiyo walaa naqsun inuu nusqaamiyo wax ka dhimo fiihi ay fi lcamali shaqadii walaa fii maalin xoolihi xoolihii lagu heshiyin wax lagama dhimin karo shaqadii tartanka ahayd qaabkii u dhacaysay wa lagama lagumana dari karo waxna lagama jari karo وشharط المusaabaqati musaabaqada shardigeedu cilmu اlmowqifi waxa weeye halkii la istaagayey ee waxa weeye tartanku ka bilaamayey in la isla ogaado weeye wاlgaayati halkay ku dhammaanaysay watasaawiihimaa inay u siman yihiin fiihimaa meesha ay ka bilaabmaysay meeshay ku dhammaanayso watacyiin اfarasayn labadii faras in la cayimo wayatacayanaani way caynoobayaan waimkaanu sabqi kuli waaxidin mid kasta waxa weeye inay suuragelayso inuu kii kale ka hormaro oo ka dheereeyo inay suuragal tahay wاlcilmu biاlmaali اlmashruudi xoolihii la shardiyey in la og yahay waaya halkan mualifku wuxuu ku tilmaamaya shuruuddii musaabaqada laba qof hadday tartamayaan ay ku tartamayaan fardihii iyo wixii la halmaada shuruuddii la shardinayey ayuu halkan ku sheegaya waa toban shardi shardiga koobaad macquud calayhigu inuu noqdo cuddatan liqitaalin yacni inuu noqdo agab dagaalka yani wax loogu talagalay dagaalka cudda waa waxyaabihii loo adeegsanayey dagaalka waa fardihii iyo geelii iyo maroodigii iyo waxaa weeye dameerihii iyo wixii la halmaadee soo sheegnay iyo gawaanida waxa wey dagaalka loo adeegsada maanta waa inuu noocaas noqdo waaya kaasi waxa weeye waa shardigii koobaad halkan malifku buuna ku shegay hore buu soo sheegay shardiga labaad cilmu اlmowqifi wاlghaaya yacni in la ogaado meesha uu tartan ka bilaamayo iyo meesha ku dhammaanayo halkee tartanka ka bilaabayaan halkeese isku istaagayaan arduu aggey bay orod ka bilaabayaan aggees ku istaagayaan albidaaya wاnihaaya tartanka meeshu ka bilaamaya iyo yoolkiisa meeshu ku intuwanay ku dhammaanaya taana waa in la isla sheegaa waa shardiga labaad shardiga saddexaad tasaawiihima inay u siman yihiinoo bilowga iyo dhammaadka u siman yihiin waa inay isku meel ka bilaabaan isku meel ay ku dhammaanayan labadani ee tartamaysa maxaa la diidan yahay inuu midkood u dhaho mid kale waan kuu cadgoynaya maalan iga hormar adugu masaafe iga horree anna waan ku soo qabanaya waan kaa horumarayna ma bannaan waa ina isku meel ka bilaabaan isku meel ku dhamaadaan maxaa yaele maqsuudka tartanka waxaa weeye in laba shay la ogaado labada nin ee tartamaysa furuusyadooda say ugu kala xeeldheer yihiin fardafuulka kow talabaad labadan faras ee tartamaysa say u kala dheereeyaan awoodda iyo jawdada orodka ay u kala dheereeyaan in la ogaado haddii ay kala horeyaan taa lama ogaan karo hadday kala horreeyaan lama ogaan karo taas araskan inuu kii kale uga hormaray maadaama uu ka horreeyey laakiin yani ordbadni iyo waa ninka fariska inuu xariifnimadiisana ku dhisnay shardiga saddexaad laba labada faras in la cayimo oo la dhaho araskan iyo araska adna araskayga waa kan adna araskaaga waa kan ama waصfi dima la sifeeyo maxaa yeelay waxaa la rabaa in la ogaado ardaha lagu tartamay labada aras calaaqay kuleyihin ama dowr bay kuleeyihiin waxa wey tartanka marka waa in lasla ogaada labada aras lagu tartamayo wayatacayanaan haddii la cayimo waa cayimaya lama bedeli kara hadhow labada aras haddii la cayimo saasay ku caynoobaya hadhow ma bedeli karti kama bii karti araska aras kale kuma bedeli karti waaya shardiga afraad imkaanu sabqi kulli waaxidin inay suuragal tahay mid kasta inuu kakale ka dheereeyo labadii aras mid kasta waa aras waxa weeye awood leh dheerayn karana maxaa meesha ka baxa hadii labada faras mid uu daciif yahay oo waxa weeye la hubo in mar walba laga badinayo kaas waxa weeye tartan laguma geli karo ama inuu yahay faras la hubo mar walba inu asago dheeraynayo kaasna tartankii ma geli karo waa in labada faras ay isku dhadhow yihiin oo aan la hubin midkii dheerayn karaa shardiga lixaad iyo ka toddobaad agga harxu loogu qoran yahay hardiga lixaadi waxa weeye in masaafada lagu heshiinaya tahay masaafo ay jari karaan hadday tahay masaafo ayna jari karin oo aad u dheer waxa weye tartankii baail buu noqonaya caqdigii hardiga toddobaadna waxa weeye labada raakib labada nin ee waxa wey tartamaysa in la cayima ayaga laftirkooda sida labada farasba loo cayimayo labada markuub labada raakibna waa in la cayima haddii midkood uu shardiyo in faraskan uu fuuli doono cid alle ciddii doonta uu saari doono ku tartami doonto ma asaxayso waa in la cayibaan qofka ku tartamaya ee tartanka gelaya kaasna waa shardiga toddobaad shardiga sideedaad matrigu inoogu qoran yahay alcilmu bilmaali almashruud xoolaha la shardinayo waa in la ogyahay xagga jinsiga iyo xagga qadarka iyo xagga sifada xoolaha macnaha ciwadka xoolaha la kala qaadanayo waa wax intee dhan maalan lacag intaa dhan ama xoolo intaa dhan ayaa la kala qaadanaya waa in la cayibaa sideed shardiba halkaa inoogu qoran shardiga sagaalaad iyo ka tobnaadna dib buu inooga imaan doonaa wuxuu idhi washardu musaabaati musaabaqada shardigeedu waxa wey cilmu lmowqifi halkii waxa wey la istaagayay ama la joogsanayey ee tartan ka bilaamayay in la ogaado walghaayati iyo yoolkii waxa weeye lagu intihoonayey ee waxa weeye la gaadhay in ayadna la ogaado wa tasaawiihimaa iyo u siman yihiin labadii qof ee tartamaysay fiihimaa labadaa waxa weeye meelood ee mowqifkii haayadii ah wa tacyiinu اfarasayni labadii faras in la magac dabo la cayimo wayatacayanaani wayna ceynoobayaan way waajibayaan waimkaanu sabqi kuli waaxidin iyo mid walba eh, dheerayntiisa inay suuragalta labadaa faras mid kasta inuu dheereeyo oo kale ka dheereeyo inay suuragalta waalcilmu iyo in la ogaado bilmaali lmashruud xoolihii la sardiyey ee la kala qaadanayay in la og yahay wayajuusu waxaa bannaan shardulmaali xoolihii in la shardiyo min hayrimaa mi ayrkood labadii tirtay min hayrkood inuu xoolihii shardiyo wadalika musawaru kaana waxaa lagu suurayn karaa bian yaquula alimaam imaamku inuu dhaho aw masaxadu raciyati shacabkii ama dadweynihii mid ka mid ah man sabaqa qofkii dheereeyaa minkumaa labadiinan ka mid ah labadiinan tartamaya falahu wuxuu ku leeyahay fii beyt ilmaali baytulmaalkii muslimiinta kada intaasuu ku leeyahay maalan aw mase falahu wuxuu ku leeyahay calayya dushayda kada intaasuu ku leeyahay wa min axadihimaa midkood inuu shardiga keeno ayaa bannaan shardiga maalka oo fa yaquulu dhaho in sabaqtanii hadii aad iga dheerayso falaka waxaad igu leedahay calaya aniga kada intaasaad igu leedahay aw amase sabaqtuka haddaan kaa hormaro in sabaqtuka haddaan kaa hormaro falaa shaya calayka wax aan ku leeyahay ma jiro sharculmaal xoolahan la kala qaadanayo marna waxaa weeye labada qof ayaa xoolihii dhigaya marna midkood baa dhigaya marna imaamkii baa dhigaya marna raciyadii baa dhigaysa waa afar suuro marka markuu imaamku u dhigayo imaamkii waa madaxweynihii muslimiinta ama qof mas-uul ah oo waxa weye dowladdii matalaya waxa weye inuu dhahoo kale maalan labadiinan tartamaysa midkii dheereeya baytulmaalka muslimiinta wuxuu ku leeyahay kada dowladda waxaa u abaalgudaysa axad raciya dadweynaha mid ka mida markuu waxa weeye xoolaha shardinayana waa inuu dhaho maala man sabaqa minkuma labadiina midkii dheereeya falahu calaya kada aniga intaas igu leeya intaas igu leeya midkood markuu shardinayana waxa weye inuu dhaho haddii aad iga horumarto waxaad igu leedahay kada intaasaad igu leedahay haddaan kaa horumarana oo anugan kaa dheereeyana waxba kugu beri marka mid baa lacagta dhibaya kaa kale asaga waba la dhigayo kaana waa suuradii saddexaad wuxuu idhi fain sharada hadduu shardiyo anna man sabaqa midkii dheereeya minhumaa oo labadooda ka ah falahu inuu ku leeyahay cala alaakhari kale kadaa intaas lam yasixa asixi maayo ilaa bimuxallilin mid xalaalaynaya mooyaane muxallilkaasoo farasu faraskiisu kufur u dhigmo lifarasayhimaa labadooda faras fain sabaqahumaa kaa muxallilka hadduu ka dheereeyo labadoodaba hadduu ka dheereeyo akhada almaalayn labadii xoolaba isku darsanaya wuu qaadanaya wain sabaqaahu haddii ayagu ay labadooda ka dheereeyaan wain sabaqaahu labadooda haddii asagay ka dheereeyaan oo wajaa macan isku mar ay imaadaan falaa shaya liaxadin midkood waxba ma leh wain jaaa hadduu yimaado maca axadihimaa wain jaaa kii muxalilka hadduu yimaado maca axadihimaa labadii xoolaha bixiye midkood famaalu haadaa kan waxa weeye badi ee la socday muxalilka xoolihiisu linafsi naftiisa u sugnaaday wa maalilmuta'ahiri kii dib dhacay xoolihiisana lilmuxalil muxalilku u sugnaaday iyo weliladii macahu iyo kii la jiray ayaa wada qaadanaya wakiila waxay dh maye lilmuxalili faqad kii muxalilkaa unbaa yeelanaya keliya wain jaءa hadduu yimaado axadumaa midkood uma dabeetana almuxalilu kii muxalilkaabaa yimid ee xalaalaynayay uma dabeetana alaakharu kii kalea yimid famaalu laakhari kii kale xoolihiisa lilwali kii hore ayuu u sugnaaday fi lasaxi muctamad haddaan qabanno tanna waa suuradii afraad waa haddii labaduba ay shardiyaan xoolihii oo mid walba uu xoolo bixiyo labadii inay tartamaysa oo ay dhahaan maalan xoolahaas ayaan wada dhignay midkii badiya labadeenna ayaa xoolaha wada qaadanaya haddaad u badisana adoo oolaha isku darsana labadii oolaba haddii anu aan kaa badiyana labadii xoolabaana qaadanaya kaas haddaba ma asaxaysaa suurada dambe ma asaxayso ilaa muxallil in la hela mooyaane marka maxay u asixi laadahay waxay u asixi laadahay suuradani maxay low suuratu qamaar weya qamaarka macnihiisu waxa weeye ciyaar kasta oo ama tartan kasta oo qofka tartanka gelaya oo udhaxeeya bayna alunmi wاlurm inuu wax faaido inu wa khasaaro inuu wax faa'iido iyo inuu wax khasaaro ama waxaad dhihi kartaa bayna an yagnam aw yagram inuu wax magdhabiyo inu wax faaido labadaas udhaxeeya marka kaasi ma banaano ilaa bimuxallil muxallil la helo muxallil waa maxay waa qof saddexaad oo asagoo lacagaan bixinaynin waxaa muxallil lagu bixiyay maxaa yaele caqdiga xaaraanta ah ayuu taxriimkii ka saaraya uu xalaalaynaya muxalil saas lagu bixiy marka xalaaleeye wey ninka muxalilka ah ee asaga xoola aan bixinayn waxaa shardi ah faraska uu ku tartangelayo inuu u dhigmo labada ninee xoolaha bixiye fardahooda labada faras ay ku tartamayaan inuu u dhigmo xagga tayada uusan ka dhicin maxaa kaa baxay hadduu faraskiisu yahay faras daciifa oo magacun iska ah oo kolleyba ah, laga dheerayn doono kaasi waxa weeye muxallil noqon maayo ama raskiis uu labadaba ka dheeraynayo kaasna mualil noqon mayo inuu raskiis u dhigmaa ama u dhadhow yahay ardahooda waay haddii haddaba ninkan muxalilka ah faraskiisu uu ka dheereeyo labadii nin ee kale oo ka badiyo asagu labadii xoolaba isku darsanaya asagaa qaadanayo maadaama asagu dheereeyey ila shardigu wuxuu ahaa qofkii badiya xoolaha qaada soo muxalilkiibaa badiyey oo dheereeyey labadiiba ka badiyey isagaa labadii xoolaba qaadanaya hadday labadoodu badiyaan isku marna ay imaadaan ninkii muxalilkaana laga soo tago laakiin labadoodii isku mar ayay meesha soo gaadhay mayna kala badinin marka midkood mid kale waxba ku yeelan maayo ninkii muxalilkaana asaga waaba laga badiyay warkii iska badaala labada nin ee waxa wey xoolaha dhigeen hadday isku mar soo gaadheen meeshi waxba iskumale waxba kala qaadan maayaan saasuu kala badbaadayaan haddii eh, ninkii muxalilka ahaa midkood uu la yimaado macnaha asagii labadii nin mid ahaan ayaa dheereeyey isku mar meesha soo gaadhay horta kan waxa weeye xoolaha bixiye ninkan muxalilka la socda xoolihiisii u badbaadeen xoolihiisii asaga iskale kan mutaakhirka ah ee saaxiibkee laga badiyeyna xoolihiisii kan muxalilka ah iyo saaxiibkiisii ay wada socdeen ayaa kala qaybsan doona iilba wuuu leey maye saa yaanaan dhihine muxallilku ha qaato laga badiyey muxallilku ha qaato xoolihiisa kan kalena xoolihiis ha u badbaadaan haddii labadii nin ee xoolaha wada dhigay midkood uu soo horeeyo kadibna muxallilkii ku xigo kadibna kii kale xoolaha bixiyey uu dib ka yimaado macnaha muxallilkii baa udhexeeya labadii xoolaha bixiyay mid number one noqday muxalilkiibaa number laba noqday kii kale ee xoolaha bixiyaa number saddex noqday marka ayada ah ninkan dambe xoolihiisa waxaa iskale kaa hor ninkan dambe ee number saddex galay xoolihiisa waxaa qaadanaya kii hore ee number one ka galay kaasa oolihiisa qaada muxalilkuna asga waba male ila waa laga badiyay laftiisa marka meeshan sideed suuro ayaa ka soo baxaysa sideed suure masalada leedahay waaya sideedda suure ee suuragalka waxaa weeye muxalilkii ayaa labadoodaba ka badiyey labadoodana isku mar bay imaadeen taasi waa suura muxalilkii baa xoolihii qaadanaya ama muxalilkii baa labadoodaba ka badiyey labadooduna isku mar bayna way kala dambeeyeen kaana muxalilkii baa qaadanaya waa laba suura ama labadoodii baa muxalilkii ka badiyey isku marna way imaadeen xoolo ma kala qaadanayaan ama labadoodii baa kala horreeyey muxalilkiina ka badiyeen laakiin labadoodi way kala horreeyeen kii hore ayaa xoolihii qaadanaya taana waa suurada afraad ama waxa weeye muxalilku u dhexeeyey mid baa wankii galay haddana muxalilka yimid haddana kii kalea kaalinta saddexaad galay kii u baa xoolihii isku darsanaya taana waa suurada shanaad ama muxalilkii ayaa midkood waxa weeye isku mar ay meeshii gaadheen waxa weye kaa xoolihiis u badbaadayaan kaa kale laga badiyayna xoolihiis bay kala qaybsanayan muxalilkii kii kale taana waa suuradii lixaad ama muxalilkii ayaa kaalinta labaad la galay kii kale kii horaa xoolihii wada qaadanaya taana waa suuradii toddobaad ama saddexdooda isku mar bay imaadeen isku mar bay meesha soo gaadheen mayna kala badin taana waxaa weeye xoolo la kala qaadan maayo sideeddaa suuro ayaa meesha imaanaysa wuxuu idhi wain sharada hadduu shardiyo anna man qofkii sabaqa dheereeya oo minhumaa labadooda ka mida ah xoolihii bixiyey falahu wuxuu ku leeyahy cala aakhari kii kale kada intaasu ku leey lam yasixa asix maayo ilaa bimuxallil muxallil mooyaane muxallilkaasoo farasu faraskiisu kufun uu dhigmo lifarasayma labadooda faras fain sabaqahumaa labadooda hadduu ka badiyo muxalilkii ahad almaali labadii xoola buu qaadanaya wain sabaqaahu labadoodii xoolaha bixiyay hadday ka badayaan hu muxalilkii wajaa-aa labadaa waxaway xoolaha bixiyay ay imaadaan macan wada jir hal mar ay wada imaadaan falaa shaya liaxadin qofna waxba ma leh wain jaaa hadduu yimaado muxalilkii maca axadihimaa labadoodii xoolaha bixiyay midkood famaalu haada kan waxa weeye muxalilka la jira oolihiisu linafsi naftiisa u sugnaadeen wa maalmutaahir kii dib maray xoolihiisana lilmuxalil muxalilka askale iyo weli ladii macahu kii la jiray muxalilka iila waa maye limualili mualilka uma askale aad oo keliya wain jaa haduu yimaado axaduhumaa midkood uma dabeetna almualil mualilkiiba yimid uma dabeetna alaakharu kii kale yimid famaalu laakhari kii kale xoolihiisa lilawali kii hore ee waxa wey dheereeyeyba askale filax wain tasaabaa alaaatun saddex hadday tartamaan fasaacidani wixii ka sii badan oo washuruda loo shardiyo liaani kii labaad milu awali kii hore wixii la siiyoo kale fasad caqdigo fasahaadaya wa duunahu ay aqala min alawali kii hore wax ka yar baa loo shardigay yajuus way bannaantay fi asax saddex hadday tartamaan buu kuhi ama wax ka badan saddex ayaa tartan galay dabeetana waxaa loo shardiyey kii labaad inuu qaato kii koobaad wuxuu qaadanayay wax la mid ah ka kaalinta koobaad galay iyo ka kaalinta labaad galay inay isku wax qaataan xoolihii boqol iyo boqol inay qaataan ayaa la shardiyey ma asaxayso maxaa yeelay caqdigan musaabaqada waxaa la rabaa in qofkii uu ku tartamo inu kaalinta koowaad soo galo marba hadduu ogyahay hadduu kaalinta koowaad galay hadduu kaalinta labaad galo inuu iska xoolo qaadanayo aad waxa uga tartami mahayo wuu isdhiganaya marka isdhigashadana meesha loga baaha qofku waxa la rabaa inu ku tartamo kaalinta koowaad inuu galo waaya haddii laakiin looga yareeyo kan kaalinta labaad gelaya kii kaalinta koowaad gelayey oo maalan ka kaalinta koowaad gelaya in loo shardiyo boqol kanna siddeetan loo shardiyo jaasi way bannaan tahay maxaa taas waxay keenaysaa inuu qof walba uu dadaalo inuu xoolaha badan uu ku guulaysto wainta saabiqaad ee tartamaan alaaatun saddex fasaacidin iyo wax ka badan wa shuruuda loo shardiya liaani kii labaad mitlu lawali kii hore wixii loo shardiyey wax la mid ah fasad caqdigii musaabaqadu wuu fasahaadaya wa duunahu waxa weeye kii hore wixii loo shardiyey wax ka yar haddii loo shardiyo ka labaad yajuusu way bannaan tahay filasax wa sabqu ibilingeela kala dheerayntiisu waxaa weeye bikatifin garabkaa looga eegayaa wa khaylin wa sabqu khaylin fardaha kala dheerayntoodana bicunuqin muctabar waxaa looegaya bicunuqin xagga qoorta waqiila waxaa yidhi maye bilqawaa'imi muctabar waxaa looga eegayaa bilqawaa'imi addimaha fiihimaa geelii iyo fardihiiba maxaa lagu kala badinayaa sayn ku ogaana midkii badiyey haddii geel lagu tartamayana iyo wixii la mida ah sida maroodigi oo kale garbaha ayaa la eegayaa midkii meeshii masaafadii la xadiday ee qaayada ahayd midkii garabkiisa uu horeeyo kaasaa waa w markii da la soo gaadho masaafadii midkii garabkiisu horreeyey geeli iyo waxa weeye maroodigi wix la midka ah kaasaa badiyey hadday farda yihiinna wax qoortoodu gaaban tahay sida fardihii wix la midka ah iyo baqashii iyo iyo dameerihii qoortaa laga eegaya midkii qoortiisa horrayso waaya qiil ba wuxuu leeya maya sabqiga waxaa loogu eegayaa geela iyo fardahaba addimaha midka waxa wey lugtiisa horraysa ama adinkiisu horreeyo ayaa la eegaya qiilka dambana saasuu lehay wasabqu ibilin geela dheerayntiisu waxa weeye bikatifin muctabaru mid looga eegayo bikatifin xagga garabka wakhaylin wasabqu khaylin fardaha waxa weye dheerayntoodana bilcunuqin qoortii baa looga eegaya waqiila waxaa yihi bilqawaa'imi adimihi baa looga eegaya fiihimaa geeli iyo waxa weeye fardihiba wayushtaradu waxaa loo shardiyaa lilmunaadalati toogdhisadkii bayaanu in la caddeeyo ana aramya tuuridu mubaadaratun inay tahay kala horayn wahiya an yabdura inuu waxa weeye la hormaro weeye axadumaa midkood biisaabati اlcadadi tiradii yani waxa weye asiibideedii iyo lahelideedii cadadkii almashruud ee la shardiyey aw amase muxaadatun isla tuurid wahiya muxaadada waxaa weeye an tuqaabala in waxa weeye laisqaabiliyo isaabaatuhumaa intii ay la heleen in la isqaabiliyo oo wayuraxa la tuuro almushtaraka intii ay wadaageen faman zaada qofkii labataa bicadadin tiro bicadadi kada intaa la bataa fanaadirun mid badiye weeye munaadaradii ayuu shuruuddeeda halka ku tilmaamayaa wuxuu ihi munaadarada waxaa loo shardiyaa marka togdhisadka lagu tartamayo in la caddeeyo tuuridda ama togdhisadka ma mubaadara ma waxa weeye midkood inuu midka kale wax kala hormaro tiradii waxa wey yani la asiibaye ama lala helaye oo taa macnaheedu waxaa weeye mubaadaradu in midkood uu la hormaro cadadkii la shardiyey ee isaabaadka ah maalan waxay leeyihiin labaatan jeer baan tuuraynaa meeshaas hadafkaas ama bartilmaameedkaas waxaan la shardi ah in shan ka mid ah aad asiibto qofkii shan ka mid ah asiiba waxaway jaa-isadi u qaadanaya waaya marka qofkii loo horeeya shantaas ee asiiba ayaa ku guulaysanaya jaaizadii ayagoo waxa weeye ku kaltaysanaya maalan kana mid buu tuuran kana mid buu tuuran kana mid buu tuuran kana mid buu tuuran midkii shanta gaadhaa ayaa badinaya waa mubaadara taas midkii la horeeya taasi waa mubaadaro muxaadana waxaa weeye in la xisaabiyo isaabaadkoodi intay asiibeen kadibna qadarkii mid kasta hee uu asiibay wixii ay isla wadaagaan la tuuro midkii tiro la dheerana kaasoo nada kii badiyo tusaale ahaan waa la tuuraya waa la tuuraya waa la tuuraya kadib qadar mucayana ku joogsanayaan isaabaadkoodiina waa la xisaabin kan imsoo la hela maalan kan wuxuu asiibay maalan an iyo toban kana imsoo asiibay toban waaya toban iyo toban waa iska waafaqsanyin isla tuur kana wuxuu la dheeriya han soo maha kaasaa badiyey wahaa kada marka muxaadana waxa wey in isaabaadkii la isqaabiliyo wixii mushtarag aha isla wadaageenna la tuuro qofkii tiro dheeraada ah asiibay markaa uu noqdo kii badiyey wayushtaradu waxaa loo shardaya limunaadalati tognisadkii waxaa loo shardaya bayaanu ana aramya in la caddeeyo tuuriddu mubaadaratu inay tahay waxa weeye la degdegid wahiya mubaadaradaasi an yabdura inuu la degdego wey axaduhumaa midkood biisaabati alcadadi tiradii asiibitaankeed ama la helitaankeed almashruudi tiradii la shardiyey aw amase muxaadaة isla tuurid wahiya muxaadaduna an tuqaabala waa in laisqaabiliyo isaabaatuhumaa intii la heleen ama toogtii ay asiibeen oo wayuطraxa kolkaa la tuuro almushtarag intii la wadaagay faman zaada qofkii markaa la ziyaada bicadadin tiro bicadadi kada intaa tiradeed fanaadiru kii weeye ee ku badiye wa bayaanu cadadin wabirramyi tuuridda kaltankeeda tiradeeda in la caddeeyo walisaabati asiibidda wa masaafati اramyi iyo waxa weeye toogashada masaafadeedii wa qadri اlgaradi bartilmaameedka inta uu dhan yahay duulan xagga dherarka wa cardan xagga ballaca ilaa an yacqida inuu ku gunta mooyaane waayahay bimawdicin meel fiihi uu ku sugan yahay aradun bartilmaameed macluuman loog yahay fa yuxmal mulaqu wixii la ilaaqi lagu xambaaro calayhi kaas waxaa ku jira shuruuddii munaadalada waxaa ka mid ah cadadu nuwab اramyi cadadka kaltanka tiradooda la caddeeyo seen u ma adiga marka hore intaada tuuran tiradii aad tuuranaysa mia labaatankaagi adaa tuuran kadibna ana labaatankaygii baan tuuran mise waan ku kaltamaynaa iyo xabad xabadna anaa tuuri xabadna waxaa weeye adaa tuuri xabadna anaa tuuri mise labana waa tuuran kadib labaan tuuran adna labaa tuuran haddana labaa tuuran ama saddex iyo saddex wahaakada seen ugu kaltamaynaa taa waa in la caddeeya sidoo kale waa in la caddeeya isaabaadka inta loo baahanya imise jeer baa loo bahanya in la asiibo hadafkaas ma laba jeer baa shardi ah ma saddex jeer baa shardi lagu kala badin ma shan waa in la caddeeya cadad ilisaabaadka waxaa kaloo la caddaynaya oo shardi ah masaafada ramiga intee laga tuuraya masaafo inteeda bartilmaameedka meesha uu ku yaalla iyo halka la istaagaya intee udhaxaysa ma konton mitr baa udhaaysa ma boqol mitr baa udhaaysa ma ka badan ma ka yar waa in la caddeeya sidoo kale hadafka la tuurayo ama bartilmaameedka qadarkiisa intuu dhan yahay waa in la caddeeya xagga dherarka xagga ballaca waaya ilaa in meesha lagu toogdhisanaya tahay mooyaane meel la yaqaano oo qarad macluumah bartilmaameed la yaqaanaaba yaala meesha oo lagu yaqaanaba marka haddii aan la sheegin aradkii kaasaa lagu ambaaraya mlqiisa hadii laska ilaaqo oo waxaa lagu togdhisanaya aan la cadaynin kaasaa lagu ambaaraya waay wuxuu idhi wabayaan wayushtarad waxaa la shardiyaa bayaanu cadadi nuwabi ramyi waxa weeye kaltanka tuuridda cadadkeeda in la caddeeyo eh, toogta kaltankeeda tiradiisa in la caddeeyo walisaabati iyo asiibidda ama lahelidda tiradeeda in la caddeeyo waa masaafaة اramyi iyo toogashada masaafadeeda wa qadri اlgaradi iyo bartilmaameedka qadarkiisa duulan agga dheerka cardan agga ballaca ilaa an yacqida inuu ku gunta mooyaane caqdigii musaabaqada ama munaadalada bimaوdicin meel fiihi uu ku sugan yahay mawdicaas aradun bartilmaameed macluuman la garanayo oo fa yuxmal marka wa lagu ambaaraya almuطlaq wii la ilaaqi caleyha kaasaa lagu ambaaraya walyubayinaaha caddeeyaan صifaة الramyi tuurida sifadeeda min qarcin kawin ah wahuwa arcigaas isaabatu shanni haraggii ama bartilmaameedkii la tooganayay in la asiibo wey lala helo bilaa khadshin ayadoon la xagaynin aw mase khasin duleelin wahuwa khasqigaasna an yafqubahu waa inuu duleeliyaa bartilmaameedkii walaa yabut iih inu ku sugnaanin aw mase khasin inuu ku sugnaanayo wahuwa asaguna an yabbuta fiihi inuu ku sugnaanayo usan ka dhacaynin aw mase marin inuu ka fulayo oo ka dhex dusayo wahuwa kaasin an yanfud inuu ka fula weeye fain alaqaa hadday iska ilaaaan labadii qof ee tartamaysay iqtada wuxuu keensanaya alqarca kawin ama lehelid ama kudhufasho unbuu keensanayaa waaya halkana wuxuu ku tilmaamayaa shardi ka mida ah shuruudii munaadarada waxa weeyaan sifat arami sifada toogashadu qaabkay u dhacayso bartilmaameedkaas waxaa la rabaa leebku inuu ku dhaco yusadweyninbe inuu ku kawin yani qarc waxaa wey inuu saa u dhaco oo ka soo dhaco oo xataa uusan xagin isaabatu shani bilaa khadsi oo kale shanigu asal ahaan waxa wey harag baali ah ayaa shani lidhahda haragga baaliyoobay dek halka waxaa loga jeedaa bartilmaameedka ama qaradkii baa loga jeedaa inuu qaradkii ama bartilmaameedkii leebku ku dhaco asagoo oon xagin intuu ku dhaco uu dhul ku soo dhaco kaasi waa qarci qarci iyo khasqi iyo khasqi iyo marqi waa afartaas marka arcigu waa ka u sahlano waa inuu ku dhaco un ka soo dhaco asagoo waxba aan xagin duleelinin ka dusin waay ka ku soo xiga waxaa weeye khasq inuu duleeliyo waaya laakiin inuu ku sugnaanin intuu duleeliyo ayuu ka soo dhacaya khasq waa inuu ku sugnaado intuu duleeliyo ayuu ku sugnaanaya ka soo dhici maayo leebki uu ku taagnaanaya mark waa inuu ka fulo dhanka kale oga baxo afartaas midku yahay waa in la sheegaa haddii la iska ilaaqa haddaba oo afartaa midna aysan sheegin wuxuu keensanayaa caqdigii munaadaladu qarciga maadaama uu yahay midka mutacaarafka ee loo badan yahay wuxuu idhi walyubayinaha caddeeyaan sifata aramyi toogashada sifadeeda min qarcin kawin ah wa qarcigaasina isaabatu shani bartilmaameedkii in la asiibo weeye leebka ku dhaco bilaa khadsin asagoon xagin aw mase khasqin inuu duleeliyo wahuwa asaguna an yadqubahu inuu duleeliyo weeye walaa yahbuta fii inuu sugnaan aw mase khasqin inuu ku sugnaado weeye wahuwa kaasina an inuu ku sugnaado fii dhexdiisa aw mase marqin inuu ka duso weeye asagoon an yanfud ka fulo weeye fain adlaqa iska idlaaqan iqtadaca wuxuu keensanaya alqarca wuxuu keensanayaa inuu ku dhaco ama uu kaweeyo wayajuusu waxaa bannaan ciwadu lmunaadalati togdhisadka xoolihii lagu kala qaadanayo waa min xayu meeshii yajuusu banaanaa ciwad اmusaabaati tartankii fardaha lagu tartamayey xoolihii lagu kala qaadanaya meeshuu ka banaanaa wabishardihi shuruudiisa wuxuu ku yidhi ciwadkii munaadaladu wuu bannaan yahay in xool lagu kala qaato munaadaladii sida ay u bannaan tahay in musaabaqadii xool lagu kala banaan lagu kala qaato halkii uu ka bannaanayo halkana kana ka bannaan yahay iyo shuruuddii kaa loo xidhayay musaabaqadiina soo dhaaftay ayuunbaa kana loo xidhayaa marka halka marka uu ku leeyahay min xayu wuxuu ka wadaa jihada bixinaysa ma imaamkiibaa bixinaya ma baytmaalka bixinaya ma axad raciyaa bixinaya ma labadii mutanaadiliin baa bixinaya midkood ma labadii mutanaadiliin labadu way wada bixinayaan xoolihii marka min xayu meeshu ku leeyahy waa taas dhinacii laga bixinaya xoolaha waaya wabishari markuu leeyahy wuxuu ga jeedaa shuruuddii aan soo tilmaanay haddii maalan labadii qof xoolihii ay wada dhigaan waxaan idhi muxallil mooyaane kuma banna haddi kale bay noqonaysa muna yani munaadaradu waa hadii labada waxood ay waa in muxallil la helaa oo waxa weeye ramigiisu sida ramigoodao kale iyo agga quwada wuxuu ihi wayjuusu way bannaanta ciwad lmunaadalati togdhisadka xoolihii lagu kala qaadanaya min xayu meesha yajuusu ay ka bannaanayd min xayu meel laga bixiyo yajuusu bannaanaa in laga bixiyo ciwad lmusaabaqati xoolihii tartanka fardaha lagu tartamaya wixii la halmaama wa bishardigii shuruuddii aan soo sheegnay walaa yushardu lama shardiyo tacyiinu qawsin leeb in la cayimo eh, qawsin qaanse in la cayimo wasahmin iyo leeb fain cuyina haddii la cayimo midkood lagaa laguu noqonaya wajaaza waxaa bannaan ibdaaluhu in lagu bedelo bimilihi asagoo kale fain shurida haddii la shardiyo mancu ibdaalihi bedelitaankiisa inuu reeban yahay fasad alcaqdu caqdigii wuu fasahaadayaa wuxuu ku yidhi qaanse iyo leeb halkan in la shardiyo in la cayimo shardi maaha in la cayimo qaansadii lagu tartamayey iyo leebkii lagu tartamayey shardi maaha halka waxaan soo sheegnay faraska lagu tartamayay inay shardi tahay in la cayimo laakiin halkan lama shardinin qaansadii iyo leebkii lagu tartamayay in la cayimo oo fiirso maxaa yeelay halkaas farasku dowr weyn buu ku leeyahay xagga tartanka farasku hadduu dheereeyana de waxaa weeye tartankii qofkii uu ku badinaya hadduu faras gaabinay uu yahayna de tartankii qofkii uu ka reebaya laakiin qaansada iyo leebku saamayn kuma leh yani agga tartanka waxa wey tuuryada ama toobdhashadka sababtoo ah waxay ictimaadaysaa qofkan raaniga ah su xariifnimadiisa uu xariif ku yahay toobta waxa wey leebka saamin ku mara waay qaansadii leebka waxay lamid tahay hadda maanta qoryaha dib ugu tartamaya qorigan iyo qorigan shardi ma in qoriga noociisa la cayino ma akigana mise waa akigaas mise shardi ma ah qoryo waa isku wada mido mar haddi lagu togdhisanayo markii laga reebo qoryaha dee diiradda leh kuwaasi dee saamayn badan ku yeelanaya togdhisada waaya haddii haddaba la cayimo aansada iyo leebkii lahi buu noqonaya tacyiinkaas maxaa yeele waxa wey waa shardi khilaafsan muqtada alcaqdi caqdii kahor imanayo waaga haddii wa waana la bedeli karaa markaa waana la bedeli karaa mid kale lagu bedeli kara hadii qaansadii qofkii uu cayimo qaanso kale uu ku bedelan karaa haddii la diido la dhaho ma bedeli kartid caqdi buu fasahaadaya maxaa yeele waxa wey waa shardi ka hor imaanaya muqtada alcaqdi marka shardigaas wuxuu fasahadanaya caqdigii wuxuu yihi waladhar muctamad waxa weeye ishtiraadu bayaan albaadi biramyi kii tuuryada bilaabayay caddayntiisa in la shardinayo inay waajib tahay waaya waa in la caddeeya qofkii bilaabaya tuuryada yaa bilaabaya waladhar muctamad waxa weye ishtiraadu bayaani albaadi biramyi tuuryada kan bilaabaya caddayntiisu inay shardi tahay in la sheego walow xadara hadday yimaadaan jamcun koox lilmunaadalati toogdhisla degi yimaadaan fantasaba ay soo baxaan zaciimaani laba ninoo madaxa yakhtaaraani dooranaya asxaaban asxaab dooranaya jaazi way bannaan tahay walaa yajuusu ma bannaano shardu tacyiinihimaa labada kooxood in lagu cayimo shardigooda biqurcatin qorituur fain ikhtaara hadduu doorto hariiban wuxuu yidhi hadday koox ay u yimaadaan toogdhisad dabeetana laba nin oo zaciimeyna madaxa ay ka soo dhexbaxaan labadii kooxood yani dadkii tartamay kooxdii tartamaysay oo dabeetana labadaa nin ay dooranayaan mid kasta kooxuu dooranayo raggan meesha jooga ayuu koox ka xulanaya waaya way bannaanta arrintaas way bannaanta laakiin ma bannaano in lagu cayimo labadii kooxood qorituur oo loo qori tuuro maalan raggii loo qori si labadii kooxood loo kala saaro waaya maxaa yeele qorituurku raggii xariifiintaaba dhinac isku marin karaan raggii liitana dhinac ba isku marin karaan marka taas cadaalad kama dhalanayso sidoo kale ma banaano nin inuu bilaabo oo asagoo kooxdiisaba kor uu xusho marka kooxdiisa u dhammaysto kii kale wixii soo haray uu qaato taasna ma banaano maxaa yeele wuxuu xulanaya raggii xariifiinta ah ee waxa weeye ku dheereeyey toogta wuxuu ihi walow xadar haddii yimaadaan jamcu koox lilmunaadalati tugdhis haddii yimaadaan fantasabay soo baxaan zaciimaan laba ninoo madaxa yakhtaarayna dooranaya asxaaban asxaab dooranaya jaaza arrinkaas waa banaaya walaa yajuusu ma bannaano shardu tacyiinihimaa cayimid cayinitaankooda labadii kooxood shardigooda ma bannaano biqurcatin in lagu cayimo qorituur fain ikhtaara hadduu doorto waxa weeye zaciimkii hariiba waxa weye hariib ah oo uusan garanayn dannahu wuu malinaya raamiyan mid toogta ku dheereeya oo fabaanaya soo cadaato khilaafuhu sidaasi ka duwan baطل اcaqdu caqdigu ku buraya fiihi dhexdiisa wasaqطa waxaa ka dhacaya min xisbi اaakhari kooxdii kale waaxidu mid baa ka dhacaya wa fii buطlaani اbaaqi intii soo hadhay caqdigi inuu ku burayo qowlaa asafqati labadii qowl ee tafriiqu safqa ku sugnaa ayaa ku jira halkan fain صaxaxnaa haddaan tasxiixino caqdigii falahum waxaa u bannaan jamiican say u dhan yihiin alkhiyaaru khiyaar fain ajaazuu hadday socodsiiyaan caqdigi oo tanaazacuu ay ku murmaan fii man yasqudu qofkii dhacaya badalahu kaa badelkiisa fasada alcaqdu caqdigii markaa wuu burayaa wuxuu idhi labadii nin ee waxa weeye zaciimeynka ahaa ee labada kooxood kala xulanayay haddii mid ka mid ah uu doorto nin hariib ah waa nin ayna aqoonin oo aqoon hore aysan u lahayn oo dee meesha iska yimid ayuu doortay wuxuu u maleeyay ninkan inuu toogta ku dheereeyo dabeetna markii tartankii bilaabmay marka ninkan inuusan toogta waxbaa ka aqooninba oon meeshuu ka tuuraya iyo tuuryadiisu meesha laga maraba toogta uusan garanayn caqdi horta qofka uu ku buraya waaya kooxdii kalena mid baa ka dhacay ilan labada kooxood tiradooda isla ekeen maadaama ninkan uu meesha ka baxay kooxdii kale waa in mid laga tuuraa waaya intii soo hadhay caqdigu miyuu ku burayaa mise ku buri maayo waxaa ku sugan labadii qowl ee tafriiqu safqa waa labadii qowl ee lahaa caqdiga haddii uu ka kooban yahay laba shay oo midna jaa'is yahay midna xaaraan u yahay midna uu yahay mid baaila midna uu uh, saxiix u yahay labadii qool ee lahaa midna waxa wey caqdigu kii saxiixan uu ku ansaxaya kii faaskan uu ku buraya iyo qowl kale lahaa labada uu ku buraya labadii qowl weeyaan marka qowlka muctamadka waxaa weeye inta soo hadhay inuusan hee caqdigi ku buraynay qowlka muctamadkaas wey haddaba haddaan qowlka ku soconno oon tasxiixinno caqdigii ainsaxaxna waxooga jeedaa qowlkii muctamadka ee tafriiqu safka haddaan qaadano ee dhahaya kaa hariibka ah een toogta aqoon uu ku buraya lakin intii soo hadhahee ku buri maayo haddaan qowlkaa qaadano falahum jamiican alkhiyaar dhammaan kooxdii oo idil khiyaar bay leeyihi khiyaar maxaa loga jeeda caqdigii inay socodsiiyaan ee fasakhaan hadday caqdigii oo marka ay isku qabtaan ninkii ninkaa waxa weye caqdigu ku buray ee hariibka ah ninkii waa bedelkiisii la ridi lahaa ma hebel baan ka saaraa kooxdan kale mise hebel baan ka saaraa waa la isku qabtay fasad acaqd marka aqdigu fasahadaya mar ba haddii la isku qabtaba aqdigu fasahadaya maxaa yeel aqdiga ma sii socon karo mar ba hadii la isku qabto wuxuu idhi waidaa nadara xisbun koox haddii ay badiso qusima almaalu xoolihii waxaa loogu qaybin doonaa bixasabi alisaabati asiibidda kolba intay dhan tahay waqiila waxaa la idhi bisawiyati si islaag labadii kooxood ee tartamaya koox baa badisay oo toogta ku badisay xoolihii jaa'izada ahaa ee meesha la dhigay say u qaybsanayaan laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay bixasabi alisaaba nin kasta intuu asiibay buu qaadanaya ninkii horta waxba aan asiibin ee waxbaba aan la helin kooxdan waxaa weeye meeshuu ka baxay asagoo waxba heli maayo kii wax asiibana intuu asiibay nisbadeeda ayaa laga siinaya cadad isaabaad baa la xisaabinaya raggii asiibay baa loo qaybinaya binisba mid kasta intuu kaga soo hagaagaysa qowl saasuu leeyahy qiil kalena wuxuu leeyahy maya bisawiti si isla-eg ha loogu qaybiyo si isla eg ha loogu qaybiyo wayushrad waxaa loo shardiyaa fi isaabati اmashruurati taasiibadii la shardiyay waxaa loo shardiyaa an taxsula inaad ku xasisho binasli saad ba idin qoray soo ma badaad ba idin qoray nasli baa saxa binasli caradi waay isaabaadka la shardiyey leebka marka leeh waa qofkan wuu asiibay waxaa shardi ah inuu inay asiibadda ay ku xasisho leebka caaradiisa afkiisa hore nasli waxaa lahaa afka hore ama caaradda hore ee birta ah waa inuu ku asiibaa maxaa kaa baxay ballaciisa usha leebka ama xagga dambe ee fuuqa loo yaqaano ee waxaa weeye watarka ama xadhigga qaansada laga qabto ma asaxayso waa inuu afka hore uka asiibaa asiiba ويشترط waxaa la shardiyaa في الإصاaبaةi asiibidii almashruuط ee la shardiya an taxsul inay ku xasisho biالنasli caaradda hore falow telifa haddii uu xumaado watarun xadhig xadhiggii waxa weye qaansada aw amase qawsun qaansadii baaba xumaatay aw carada shay-un ama shay baa meeshii soo galay insadama uu ku dhacay bihi shaygaas asahmu leebkii wa asaaba bihi dabeetana wa asaabuu ku asiibay bihi leebkiibuu ku asiibay xusiba lahu waa loo xisaabinaya wailaa haddii kale oo uusan asiibin qaradkii saddexdan suureena soo dhaaftay lam yuxsab caleyhi loo tirin maayo oo dibba ugu soo celinayaa wuxuu ku idhi nin baa waxa wey markuu tuurayey ayaa xadhiggii baa xumaaday xadhiggii baa go-ay tusaalaha xadhiggii markuu saa u jiiday qaansadii ayuu xadhiggii go-ay waaya ama qaansadii baa xumaatay waayahay way jabtay tusaalahaan qaansadii ama hay kalaa soo kala dhega markuu tuuray xayawaan baa meesha soo maray isagoona arad bartilmaamad buu tooganayay xayawaankii buu ku dhacay dabeetna uu ka sii fulayo wuxuu asiibay bartilmaameedkii hadduu asiibo waa loo xisaabinaya tirada loogu daraya isagoo dee qaasadii ka xumaatay ama xadhigga ka go ama waxa weeye meel kale uu sii maray leebkii oo kasil ka silatiyey dabeetna u asiibay waa loo xisaabinaya maay waxay tusinaysa ninkan inu xariif yahay isagoo xataa qaansadii ka go'day ama xadhigii ka xumaaday ama waa cilad ay ku timid ama meel kale uu sii mari leebki inuu haddana aradka asiib utusinaysa inu nin xariif yahay haddii laakiin uusan qaradkii asiibin waa loo cudurdaaraya loo tirin maayo mar labaad bu kusoo celinaya maxaa yeele macduur weeyaan maadaama qaansadii ka gooday ama ay ka jabtay ama waxa weeye eh, shaygaa uu soo kala dhex galay falow talifa hadduu xumaado watarun xarig waa xarigii qaansada aw qawsan ama qaasada laftirkeedaba xumaato aw carada shay-un shay baa meesha yimid insadama bihii uu ku dhacay shaygaas asahmu leebkii waa asaabu ku asiibay bihii leebkii ku asiibay xusiba lahu waa loo xisaabinaya kii tuuray wa ilaa haddii kale uusan asiibin lam yuxsab calayhi lagu xisaabin mahayo tuuryadaasoo dib baa lagu soo celinaya walow naqalat الriixu dabayshii haddii ay rabto alharada bartilmaameedkii fa asaaba dabeetana u asiibo kan tuurayay mawdicahu halkii u yaalay bartilmaameedku xusiba lahu waa loo xisaabin doonaa wa ilaa haddii kale usan asiibin falaa yuxsiba loo xisaabin mahayo calayhi dushiisa markuu leebkii uu tuuray ayaa dabayshii baa qaaday bartilmaameedkii dabayl baa timido bartilmaameedkii meesha ka qaaday halkii uu yaalay ayuu ku dhacay leebkii waa loo xisaabinaya hadduu halkii uu ku dhici waayana oo uu asna waxa wey dabaysha ay qaado tusaale ahaan oo meel kaloo ku dhaco loo xisaabin maayo maadaama bartilmaameedkii meeshuu ka baxay loo xisaabin maayo hadduu asiibi waay loo xisaabin mayo mar labaad bu kusoo celinaya lam yuxsab aleyh waxa loga jeedaa mar labaad bu kusoo celinaya mar labaad bu kusoo celinaya haduu asiibo waay laakiin hadduu asiibo waa loo xisaabinaya walow shurda hadii la shardiyo khasqun sugnaansho oo faaqaba uu duleeliyo waabata uu sugnaaday leebkiilan uma dabeetna saqada uu dhaco aw laqiya muu la kulma salaabatan adayg fasaqada dabeetna uu soo dhaco xusibilah waa loo xisaabinaya leebkiibuu tuuray shardiguna wuxuu ahaa in leebka uu bartilmaameedka ku sugnaado usan ka dhicin kana dusin uu halkii ku sugnaado saasuu shardigu ahaa dabeetana leebkii wuu ku sugnaaday waxoogaa dabeetana soo dhacay waxaa rabay inuu sii sugnaado soo mahayn ma sii sugnaanin xoogaa ku yar sugnaa kadibna uu soo dhacay waa loo xisaabinaya xusiba lahu sidoo kale haddii meeshii adkaato wuuba ku dhacay wuu ku sugnaan laha lakin adag oo leeb kuma sugnaan karo waa khashab adag leeb kuma sugnaan karo de markaas kale waxa wey qofkii waa loo xisaabinaya maxaa de adaygaasaa u diiday leebki inuu ku sugnaado qofkii muuna gaabinin walow shurida hadii la saadiyo khasqun ku sugnaansho faaqaba uu duleeliy wahabata uu sugnaado uma tabqa saqada uu soo dhaco oo laqiya salaamatan meel adag uu la kulmo ama adaygu la kulmay leebkii fasaqada uu soo dhaco xusiba lahu waa loo xisaabinaya halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed